gaab wanaagsangudaha iyo dibadda gudaha dadkeena gidigin ku noolog gebi ahaanti in galab wanaagsan gaab wanaagsan kaaki gala wanaagsan wanaagsan wacan ifraax iyo kaaki laba qof ma keliya misaal qof iska yihiin <laughs> waya markii hore waxaa ku weydiiyey kaaki mugti hadda laakiin ifraax waa ifraax goortaagan mhm. kaaki waa aabaheeda waa aabaheeda marka ifraax kaaki ifraax kaaki waay okay mhm. waayahay galab wanaagsan ifraaxay galab wanaagsan oo wacan dhegeystayaashan waxaa lehenaa iyagana galab wanaagsan galabta labiskaaga iyo barafuunkaaga baxaay aad iyo aad ballanaa leemis <laughs> horta balantasa kusoo xasuuste waayn ma <laughs> xasuustaa la isdhihi jiray haye intee joogtaa markaa qadka telefonka la iska barto mhm. shaatigee wadataa noocaa ah, xijaab noocaasaa wadataa iyo ah. ma kusoo gaarta aan dhegtala ka maqlayaa soo gaariyaa maya <laughs> waxaa la samayn jiray qofka markaa isbarataan mm-hmm. horta dadku qalbi fiicnaayeen hadda lagama yaabo mm-hmm. lambar aadan aqoonin inaad qabato haddaa mm-hmm. qabatana inuu suu rabaa ula sheekaysatid laakiin ku nasiibsaa jiri jirtay nambara iska soo wacaya qofaa laga hadduu wiil ahaa mm. oo ay gabar ka qabato waa suu rabamisbaran karna howshalkaayaduna mayma dhehayso mm. iyaduna sidoo kale ku nasiibtay haddii wacaysay waxa ka mm. qabta hadday wiil noqdaan halkaas howsha kala wadeys <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> gacanta uga dhacda dhe dhacdadheaantaada ilaashanaysaa marka xilligaas marka la joogay mhm. faaxay waxaa la samayn jiray in la ballamo marka la ballamona isweydiiye maxaa soo xiranay galabta ah, wiilka u dhaho shaata cadaan iyo surweel saas gabadhuna idhahda xijaab sidaas ee mhm. waxaana soo istaagaa meel hebel darjiinkaas meesha ku dhamaada ama geedkaasa soo istaagaa <laughs> xilligii markii la gaaro mhm. qof dharkii wataa raaraadin inta meesha ah, waxaa laga yaabaa inaa mhm. intaa aragtid gadaal u noqotid gaal waagaas waxay ahayd dabne waagaas ka dambeysay waxay ayd xilliga eerfoonka ah, usoo baxay eerfoonka caadiga dhagaha la gashto laakiin way kasii horeysatan tan waa kasii horeysay mobilba lama soo qaadan karinin soo qofka kora inta ka aragto ama markaad ogaatid inuu isaga yahay ama mm. haddaad rabtid inaad la haystan ala hadle eh, qisooyinka laga dhaxlay waxaa ka mid ah mm. raaxay mm. in codkii qofka isyelo <laughs> codka qofka hadlaayay iyo qofkii isyeelan waayaan saa isku yeelan weynaayo yani qof maaragtay cod aad u qurux badan soo jiidasha leh oo sheekadiisa aadan iska dayn karin markaad aragtana mar kastaba saas waaye qofka codka qurxoon ma aragtay maama qurxoon la yiraahdaa qofka codka qurxoona yani qofka codkiis maya codkiis uu qurux badan yahay ma mm-hmm. qurxoono mm-hmm. qofka laakiin uu foolxun yahay la yirahdaa mm-hmm. codkiisa wallaahi inta badanna waa sax waa waxyaaba arkay ka mid tahay Eh, marka waxyaabihii aadka loogu dhibaatoo jiray <laughs> ee ka mid aheed ha waagii dambe mm. mobeelka gacanta u soo baxayna mm-hmm. eh, waa ognahay mobeelka gacanta wadanka intuu yaalo eh, markuu soo baxay kadib waxaa soo baxa aerofonka caadiga dhagaha la gashto mm-hmm, mm-hmm. marka aerofonka khiyaano kalaan ku sameyno markii la keenay <laughs> in qofkii taleefonka markuu gacanta saaro wixii taleefon gacanta ku haysta waa loo jeedaa moogta qofkiina waa usoo dhawaatay ah, inaa inta hoos la xariiriyo shaatiga laga soo hoos bixiy inta la geliyo mhm. kadibna lala hadlo qofkii adoo iska socdo <laughs> qof hadlaayo adimu kula isleeda laakiin haddana may teleefonna gacanta kuma jeebkiisa ugu jira haddana wuu hadlaa qofkii waxaa jira saacad apple watch ah naftirka teleefonka lagu xirto ah oo saas qofku maanta o dhan uu hadlaa gacantiisuna saan dhahaa haa mm. mana dareemaysi so dhegno uma xiriirsana hataad isdhihi ra xitaa raadi qofka mhm. saacadaana ku hadlooya adduunyada waa hormartay xilligaas ilaah naga keenay <laughs> asxaabtas kamid ahayd kala mid ahay waa yarha waagas waa yareed miya aada oo shaatiga shaatigee wadataa iyo xijaabkee wadataa lisdhihi jiray fanaanad oo laba qoor wadataa wadin jiray <laughs> sheekadeena dheeraan galab wanaagsan eed leenahay meel kasta aad joogtaan dhegeystayaal maxaa ugu daafuraysaa barnaamij kaalmaha sugaanta waxaan ku daafuraynaa hees ka mid a eh, heesaha ugu luuqeeya axmed rasta

maaha dahabiya la caabo kalgacaylku wado dantuna ceeba malahe dantu ceeba malahe dadkunba isku nacay markaan ka caashaqay dunyayga raacdee dumartaan ka caashaqay dunyayga raacdee madayaa jacaylo

ilaahyaa jacaylo kuwa malha ruuxi wadku soo dufuusa dumartan ka cashaqay sababtaa waa inka eed sheegta muxuu leeyahay madaayaa jacayl dib ma oga haraa haba ila degee dumar iyo jacaylba mhm. dib ma oga haraa iska daayaa iga <laughs> mararka qaar <laughs> eh. socaalka hadii lagu wareero ah. iska daawaxyaabaha qaar eh, caashaqa eh, maxaa la dhihi jiray calaf mm. mooye caashaq waan istiinay caashaq waan istiinay mhm. marka ku wareerta waaye aad iyo aad waxaa jira waxyaaba qaar oo mm. aadan xali karinin haddana dhibaatadoodii aad dareemaysid markaasoo kale aad jahwareerkaas gasho intaad xanaaqdo oo waqtigu maaragtay ku sahli waayey inaad wax walba xaliso mhm. yaa laga yaabaa inaad tiraahdo isaga dhanba halkaasaan oga haraa aad iyo aad waa tahay barnaamijkeena galab wanaagsan ayay heeskaasi daafur u ahayd waxayna soo qabanaynaa markaana ama idiin soo qabanayaan dhegeystayaal hees ay ku wada luqeeyaan ismaaciil muuse qalinle iyo sidoo kale saade cali warsa heestan waxaa la yidhahdaa calaf cadooyinkani ambooyiyo caadigi waadaysanuur halkaasaan uga imaano mhm. saada cali warsame ilaahay u naxariistee iyo muuse ismaaciil khaliilne mhm. heestu waxay leedahay mhm. calaf waa halkiisii caashaqan iskeen baray cawadii adduunkaay aad iyo aad eh, calafku sidaas ka imaan doona haddaan isu qoranahay bal caashaqa haweeno badan aan wada dhafarno aad iyo aad aan soo wada jeedno aan soo wada jeedno maa eh, eh. dhafarka waa laga deeriya sagbal <laughs> <laughs> Ah, eh, waxaa jira laakiin mm. tiim dhafar ahaa ilaa hadda ay ku jiraanba welina way jiraan mhm. Mhm. tiim ah ilaa iyo xilliga dambe mooye aanan isjiifanba aan jiifanin mhm. waa hagaag eh, horaa waxaa loo dhaa mataqaanaa mm. intaan shukaansigaan waxaanoo dhan iska dayin iyo caashiqa mm. calafka masukaanaha calafka keliya eh, calafka cagaa lagu daraa mala dhihi jirin calafka cagaa lagu daraa laakiin marka qaar <laughs> intaad waxaanoo idil joojisid markaad dantii dunida aad ka lahayd soo gabagabaysid soo dhadhaweysid soo jeesa waxaa tiraa nololaa rabaa eh, fiirihe dhibka jira waxaa mataqaanaa hadda adoon diyaarba ahayn adoonba diyaar ahayn <laughs> adoonba diyaar ahayn mhm. yaa intaad howla gasho jacayl kugu dhaco ah, hadhowna waxaa lagu bixinaa faqiir ah, jacaylkale gabagabada isla soo gaarnay saaxiibada barnaamij galab wanaagsan waxaa leenahay saaxib yaal aada mahadsan tihiin meel kastoo aad joogtaan iyo si kastaad nagu dhegeysaneyseen haddii guri korkiis iyo webijinkiis mm-hmm. mm-hmm. aad naga dhegeysaneyseen gabdhihii hoosha ku qabsaday intii barnaamijku socday <laughs> gabdhii dhegeysanay intuu barnaamijka hmm. hawada ku jireen wiilashii waa mahadsantihiin eh, saaxiibada waxaan ooga tegaynaa heesay ku luuqayaan maxamed mooge iyo hiba nuura heystaan waxaa la yihahdaa babaayigii jamaamiyo cambeji lib ku yaal mm-hmm. mhm. aad iyo aad